wataaba ilayhi oo toobad keeno fajtabaahu alla uu doortay rabbuhu rabbigiisa wataaba calayhi oo ka toobad aqbalay wahadaa oo hanuuniyey aayaddii suuratu baha ku jirto ka iqtibaastay nacam wa aadamu rabbahu faqawaa uma ijtabaahu rabbuhu fataaba calayhi wahadaa wa can ibliisana waxaa laga sheegay abiljinni ahaa annahu asara inuu dembigii maanta ma arkaysaa daafimay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 waladima maanta maarkaysa qoomameeye nacam waladima qoomameeye faqad ashbahu abaahu aabbihiisuu shabahay oo u ekaaday weye sidaa darteed waman ashbaha abaahu aabihii qofkii u ekaadana famaa dalama dulmi ma uuna samaynin wuxuu ka kaasday beytkii la dhihi jiray biaabihi iqtadaa cadiyun fi lkaram waman yushaabihi abahu famaa dalam macnaa qofka hadduu aabbihiis u ekaaday dhahan hooyadii ma dulmin sababto hooyadu haddii maanta ma ilmo aabbihiis oo dhasho khasaa'istiida wato haddii wax dacnina iyo meel qalan wax ka keentay maarta cidino ma oranayso qaala tacaala allah waxau dhahay wa xamalaha alinsaanu amaanadii insaankaa xambaaray innahu kaana insaankii wuxuu ahaaday daluuman mid dulmi badan jahuulan jahligiisuna badan yahay oo waa dulmi badan yahoo naftiisa wax halaago ayuu maanta ma arkaysaa samaynayaa wa maca daalika waa jahuul oo cawaaqibta iyo waxyaalahaas kama fikerayo maxaana ambaadahaas loo xambaarsiiyey liyucadib allahu almunaafiqiina walmunaafiqaat alla si uu cadaabo munaafiqiinta iyo munaafiqaadka ilee ballankii qaadeen ka soo bixi maayaan iyo walmushrikiina iyo walmushrikaati mushrikiinta iyo mushrikaadkaba wayatuuba allahu ilaahay ugu soo noqdo dembi dhaafka ugu soo noqdo cala almu'miniina mu'miniinta iyo walmu'minaati haweenka mu'minaadka wa kaana allahu alla wuxuu ahaaday qafuuran ku badan raxiiman oo naxariista sidaa darteed towxiidka iyo daacadu istikfaarka ma kala haraano walihaada sidaa darteed ayaa qarana subxaana wa tacaala alla wuxuu isla xiriiriyey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 lidembika dembigaada istikfaar weydiiso ilaah i dhaaf dheh walilmu'miniina mu'miniintana istikfaar u weydiiy walmu'minaat mu'minaat ilaa towxiidka camalkii baa la socda camalkana wau noo imaan doonaa waxaa dhici karta qofkii inuu xuduudiina uu gudbo ama uu waajibkii uu ku gaboodfalo marka ka midaysa wa qaala tacaala alla wuxuu dhahay fastaqiimuu ilayhi ku toosnaada oo tawxiidka oo lisaanka aad ka dhahaysaan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 ayuu ka tegoo doonuu iska raacay marka doontii marka markii uu raacay ayaa doontii iqdiraaba ah ku dhacay waa la imtixaana waxay deen qof caabiqaha nugu jiroo soo dhuntay oon idan wadanine marka hala qori tuurto qofkii uu qori ku dhaca hala tuuro fasaahama marka qorigii baa la tuurtay asagoo qorigii ku dhacay fa kaana min almutaxadiina baddii baa marka lagu tuuray faltaqamahu lxuud wahuwa muliim marka xuudkii ayaa marka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 alla qofka hadduu u muujiyo dhibaatadiisa alla waa ka faydayaa dhibaatada wa jimaacu daalika arrintaa marka laisku dooduubo oo asalkii iyo qadarkii wixii dhammaan laisku duuduubno ku leeyahay annahu laa budda fi lmri amarka waxaa laga maarmaana min aslayni laba asal inuu qofku maanta ma arkaysa uu qabsado xagga amar walaa budda lahu fi lqadari min aslayni waa qawaacid muhiim oo waayo ma garat waa meesha kitaabka khawaatimtiisii waayo laga kala carari waayo laakiin inta joogta fayaa xasaba maasha allah wajimaacu dalika anahu laa budda fi lmri min aslayni amarka laga baa laga maarmaan walaa budda lahu fi lqadari qadarkana min aslayni laba asr waa laga maarmaan fa lmri xagga amarka calayhi ijtihaadu inuu ku dadaal ayaa korkiisa ahaaday fi limtitaali amarka inuu fartoomo cilman wa camalan cilmi iyo camalba inuu maanta fartoomo in marka wuxuu ka kooban yahay eh, maamuurkoo la yimaada soomaal iyo manhigoo laga fartamo falaa yazaalu ka mas-uula inuu ku dadaalayo dadaalku waxabuu ku bilaabayaa horta filcilmi bimaa amarallah horta cilmibuu ka bilaabanaya waa iska camal falayaa biduuna cilmi waa waxa nasaarada iyo suufiyada iyo shiicada iyo waxaas waxaa umiyey waayo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 fafi lamri xagga amarka calayhi lijtihaadu inuu ku dadaalo ayaa laga maarmaana fil imtitaali inuu fartoomo cilman cilmi ahaan iyo wa camalan xagga camalkaba inuu amarka inuu fartoo macnaa nahyigana uu ka tago macruufkana uu sameeyo falaa yazaalu kama zuulaa yajtahidu inuu ku dadaalayo filcilmi inuu farto bima amarnaa bii wixii lagu faray oo waajibaadkii lagu farna inaad baratay iyo sida loo guda lahaa xaaraamtii lagaa reebana saad uga fogaato inaad iyadana ogaato waay oo xalaashii xaaraamta wax ku kala fasle wa inuu bartay cibaadadii siday ku ansaxayso mucaamaladii siday ku ansaxayso uma calayhi asagoo cilmigii iyo camalkii ku dadaalay waxaa korkiisa ahaaday an yastakfira inuu dembi weydiiso wayatuubo uu ka toobad keeno min tafriidihi ka gaabinta uu ka gaabin filma'muur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 faqaamuu leylaha ninkii bay istaageen oo cibaado u istaageen uma khatamuu waxay ku khatimeen waxay kusoo dhammaystiran bilistiqfaar istiqfaar wa aakhiru suuratin suuratan ugu dambeysa oo nazala soo degtay qowlu tacaala idaa jaa nasrullaahi waayo oo aakhirkii nabigu xayaatadiisii markay soo gebagaboonayso oo intaa jihaad iyo difaax iyo diin la gaarsiiyo iyo oo la baahiyo oo ku jiray camalkiisii oo dhan waxay kusoo khatimay istiqfaar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 marka maadaama ay sidaas marka ay tahay ayaa marka marka ilaahay xumi oo dhanna uu ka hofay ammaan oo dhanna ou ku ammaanay waxaa u munaasab noqotay allaahuma qfir ligii dembi dhaaf sababtoo qofku marka alla hadduu ammaano isaguna uu ceebta isxambaarsiiyo markaa wuxuu astaahilaa inuu maarata waa miday culimmadu dhihi jireen maarata yacni shuhuudulminna inaad manada iyo gallada xagga allay nicmo aan kuleehaa ka dareento wa shuhuudul lcayb adigana xaggaagana fa caybi nafsi aada garatidoo qofka muqasira inaad tahay bikhilaafi almaqruuriino waxay u arkaan allah inuusan u nacmeen iyaguna dad fiican reegiin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 asagoo qur'aanka ku camal falay waa anagii aada soo marnay oo ta'wiilka macaanidiisii in maanta ma arkaysaa macnaheedu ay tahay imtihaal oo markii la yidhi fasabbix bixamdi rabbika wastakfiru amarkiibuu qaadanayaa amar qaadashadii waxay noqotay inuu yidhaahdo subxaanaka allaahuma rabbanaa wabixamdika allaahuma qfir lii saasay noqotay wa amaa fi lqadar qadarkana waa kana laba asalaa looga baahan yahay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 allah ku kuwaafaji iyaaka nacbud inaad karaahdo hadduusan ilaahay kuu kaalmayn iyaaka oo wado iyaaka nastaciin inooda kaalmaysan iyaaka nacbud masi weli kartid waa kaa fashilmaysaa marka ilaahay inaad u kaalmaysatid waa facalayhi waxaa korkiisa aada an yastaciina billahi ilaahay ku kaalmayso fii ficli maa umira bihi wixii la faray maarti samayntood wayatawakkala calayhi oo tada saarto yadcuuhu alla oo baryo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 marka ilaahay inaad tiraahdo khayrkana ilaah ugu kaalmay acuudu bicisatika laa ilaha ilaa anta an tudilanii inaad khayrkana ilaahay warsatid sharkan aad alla ka magan gasho fayakuunu waxawa yastaciida bihi alla oo magan galo shaydaan iyo sharki uu ka magan galo fayakuunu markaas wuxuu noqonayaa muftaqiran kii alla u baahan ilayhi asaga fii dalabi alkhayri khayrka dalabkiisa allaad u baahan tahay wa tarki shari sharka ka tegitaankeeda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 ee waxa weeye alla subxaanahu wa tacaala ayaad ka edab qaadanaysaa sidaa darteed oo min haada albaabi baabka waxaa ka mid a ah oo macnaa asalka oo ah in maaragtay qofku daacadana ilaahay u kaalmaysto macaasidana ilaahay uu ka magangalo wixii musiibaana uu ku faro uu ku sabro waxaa ka mid a ah ixtijaaju aadam wa muusaa aadam iyo muuse doodii iyo gartii dhex martay lamaa qaala markuu muuse yidhi yaa aadamu aadamow anta adugu abulbasharaa tahay basharka aabbihiisaa tahay khalaqaka allaahu ilaahi wuxuu kuu abuuray biyadii gacantiisa wa nafaqa fiiha fiihi fiika wuxuu kugu afuufay min ruuxii ruuxiisa kugu afuufay wa asjada laka malaa'ikata wa malaa'igtiisiina waa kuu sujuudiyey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 laakiin muuse wuxuu leey maxaa musiibada noogu rido jannadii nooga soo bixisay aadamna wuxuu leey musiibadan waa qorneed ani marna ma jooji karin laakiin ma dhahayo aadam dembigaana ii qornaa dembigaanan ku dhac ma oranaayo dembigii waa ka toobad keena laakiin musiibada waa qornayd musiibada marka waxaa raba inaad ku sabartay laakiin ceebta oo macnaa dembiga inaad ka toobad keenta marka aan ku soo celiyo wa min hada albaabi waxaa ka mida ah ixtijaaju aadama iyo muusa doodii aadam iyo muuse dhex bartay lamaa qaala markuu yidhi maaragtay muuse ya aadamu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 inay qoran tahay calaya korkayga qabla an uklaqa intaan la abuurin wa casaa aadamu rabbahu faqoba aadam rabbigiisa ou caasiyo waa qumay goormay ii qornad intaan la abuurin meeqo sano ka hor qaala bikadaa wa kadaa sana intaasoo sano ka hor ayay kuu qornay qaala faxaja aadamu aadam wuu ku garhela muusa muuse uu ku garhelay sababta u helo kuu sheegaa sheekhu wuxuu ku leeyahay wadalika ana muusa lam yakun ma usanin catabahu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 oo imtitaali lma'muur waijtinaabi lmanhi allah haddaad ugu kaalmaysid ma sii soco kartid waa ma wadi karta alla u kaalmaysid iyo wa qowluhu tacaala facbudhu ilaahay caabud watawakal caleyh kala saaro inuu ku hanuuniyo oo masaalixdaada diin iyo dunyo uu kuu sii qabto iyo wa qowluhu tacaala ilaahay qowlkiisa uu yidhi calayhi tawakaltu ilaah baan kala saartay wa ilayhi uniibu asagaana usoo noqonaya ayaduna waa isku baab iyo wa qowluhu tacaala alla qowlkiisa uu yidhi waman yattaqi illah qofkii ilaahay ka baqa yajcal lahu wuxuu u samaynayaa makhrajan meel ou maanta ma arkaysaa dhibaatada kaga bixiyo wayarsuqhu wuxuu arsuqayaa min xaytu meel laa yaxtasibu uusan malaysanaynin waman yatawakal cala allahi qofkii ilaahay kala saarta ma garatay ilaa taqwadii waxa weeye waa imtitaalu lma'muur fi ijtinaabi lmanhigi soo maaha tawaaqulkuna waxaway waa kaalmaysiga alle la kaalmaysanaayo fa huwa xasbuhu allah ku filan ina allaha alle baaliqu amrigii amarkiisa kii gaarsiiyo waayo ma garan amarkiisa kii gaaro waayo meel waxa uu doonaa gaaro oo macna u sahla qad jacala allahu ilaahay waxa u yeelay likulli shay shay kastaba qadran buu u yeelay wax jaango-an ah buu ka dhigo waa qadari alle falcibaadatu lahu meeshaa u fiirsada waa hadal qiimo leh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 walaa tajcal liaxadin fiihi shay-an qof kalana waxa ugu darin oo macnaa camal shirkiga ka fogaa yani camalkeeda shirk ka fogeey wa qaala fudayl bnu ciyaad wuxuu dhahay fii qowlihi tacaala markii alla oo yihi liyabluwakum yani waxaa ka horraysay aladii khalaqa almowta walxayaa ilaahay geerida iyo nolosha abuuray liyabluwakum siduu idiin jiraba ayukum kiineeba axsanu wanaagsan camalan xagga camalka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 ilaahay u sugnaadeenoo macnaa ilaahay caabudaan wey oo cibaado u khalisaan wa bihi asaga kaalmihiisay ku taagan yihiin macnaa waxay u joogaan yani daacadiisa hum lahu macnaa lahud waxaa laga wadaa ay licibaadatihi wa daacatihi meesha u joogaan qulna salaatii wa nuskii wa maxyaa mamaati lilah qof allo ilaahay leey ilaahay u raran subxaana wa tacaala wa bihina macnaa waxaa laga wadaa allay gargaarsanayaan oy kaalmaysanayaan nacam yacbuduuna way caabudayaan wayastaciinuuna way kaalmaysanayaan wadaa'ifatun koox kale tacbudu cibaadada waa ku fiicanta way caabudaa min hayri isticaanati laakiin alla ma kaalmaystaanoo tala saarkoodu waa yaryahay nacam